بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل ويحرم وxa xaaraan ah bilxaydi xaydka iyo caadada waxa xaaraan ku ah casharatu ashyaa'a toban shay toban shay ayaa qofka ama gabadha caadada leh xaaraan ka ah asalaatu waa inay salaad iyo tukasho la timaad wa dawaafu waa dawaaf iyo kacbada inay dawaafto wa masul musxafi waa musxaf inay taabato iyo qur'aan wa xamluhu waa inay kor u qaado wa lubthu waa inay ku nagaato fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa wa qiraa'at lqur'aani qur'aanka inay akhrido weeye wa sawmu iyo soomid wa talaaqu iyo furid la furo walmuruuru iyo inay dhex marto masjidi masaajidka dhexdiisa in khaafad hadday ka baqayso talwiisahu masaajidka inay wasakhayso walistimtaac iyo in lagaga raaxaysto bimaa halka bayna surati xudunta iyo wa rukbati jilibka udhexaysa faslun asbaabu tayamumi tayamumka iyo gebagebaysiga sababaha keenaa halaaatun saddex weeyi saddex sababood ayaa keenaya gebagebaysi kow faqdulmaai biyo waayidood walmaradu iyo xanuun qofku uu xanuunsado walixtiyaaju iyo baahi ilayhi biyaha loo baahdo licadashi xayawaanin noole oonkii ayaa loogu baahday noolaha oo muxtaramin la xurmaynayo hayrulmuxtarami ka aan la xurmayna ka la xurmaynayo hayrkii sitatun lix weeyi lix baan la xurmaynin taariku salaati ka salaada ka tegey wazaanii ka zinaystay almuxsanu isagoo muxsan ah oo dee reer xalaala soo maray walmurtadu ka murtadka ee gaaloobay walkaafiru iyo ka kaafirka ee gaalka ah alxarbiyu ee dagaalka aad ku wada jirtiin walkelbu iyo ayga alcaquuru wax boqonta jara ama boqonta kale gooya walkhinziiru iyo doofaarka faslun shuruudu tayamumi gebegebaysiga shuruudda laynooga baahan yahay ama looga baahan yahay casharatun waa toban an yakuuna waa inuu gebagebaysigu yahay bituraabin caro mid ku sugnaaday wa an yakuuna turaabu caraduna waa inay tahay daahiran mid daahira wa laa yakuuna yuuna turaabku ahaanin mustacmalan mid horay loo isticmaalay waanlaa yukhaalidahu yayna turaabka ku biirin daqiiqun daqiiq iyo wanaxwuhu wax lamid ah wa an yaqsidahu waa inuu u qasdaa turaabka wa an yamsaxa waa inuu ku masaxo wejhahu wejiga waa inuu iskaga masaxo wa yadayhi iyo labada gacmood bidarbatayni laba ku dhufasho wa an yuziila waa inuu baabi'iyo annajaasata najaasada awalan marka hore wa an yejtahida waa inuu ku dadaalo fi lqiblati qiblada qablahu isaga hortii wa an yakuuna tayamumu gebagebaysiguna waa inuu yahay bacda dukhuuli lwaqti waqtiga gelidiisa debedii wa an yatayamama waana inuu u gebagebaysto likulli fardin salaad kaste oo faral ah waa inuu u gebagebaysto culima sheekhu wuxuu halkan inoo sheegayaa salaada waxyaabaha fasalka koobaad xaydka iyo caadada waxa xaaraanta ku ah gabadh caadale maxaa xaaraan ka ah gabadhu hadday caado leedahay maxaa laga reebay oo gabadhaasi ay ka reeban tahay masaa'ilka halkan inoogu qorani waa toban qodob toban qodob baa gabadha caadada le inay iska dhowrtay iska ilaalisa ay tahay tobankaa qodob waa masaa'il qaarkoodna itifaaqi ah oo caala ummadda oo dhani ay isku waafaqday qaarkoodna waa khilaafiyo waa madhabku siduu qaatay ila kitaabku waa kitaab madhab u badan eh, sidii madhabka uu qaatay ayaa masaailka loo soo xulay ama lasoo dhigaya wayaxrumu waxa xaaraan ah bilxaydi xaydka sababtii waxa xaaraan ku ah casharatu ashyaaa toban shay toban shay baa culima xaaraan noqonaya oo xaydka dartii xaaraan u noqonaya asalaatu ka koobaad waa salaad gabadhu lagama yaabo inay tukato iyadoo caadale waa mamnuuc diintuna ma ogolaa arrinkaana cuquubo iyo cadaab bay ku mudan hadday la timaado waxaa lagu ogaaday salaada inaan gabadha looga baahnayn xadiidkii bukhaariga iyo muslimka ku qornaa rasuulku waa kii lahaa sala allahu alayhi wasalam miyayna midkiin ahayn ta lam tusalli walam tasum aan tukanin ana soomin xilliga caadada nabiga ale alayhi salaatu wasalaam kolka haddaba waxaynu xadiidkaa ka qaadanay gabadh caadolihi inay salaa tukataa inay mamnuuc tahay baynu ka qaadanay xadiidu caaisha ayaynu ku garanaynaa ama aan ka faa'iideysanaynaa xataa qalo laguma leh waa tii caaisha lahayd waxaa nala amri jiray xilligii rasuulka inaan soonka soo qalayno laakiin salaada inaan qalaynana lama amri jirin salaada laguma leh xataa qaleel la odhan maayo intii aad caadada lahayd laakiin soonka soo qalee baa gabadha la odhanaya haddaba salaad inan caadalihi tukan mayso waa mamnuuc qodobka labaad wa waa dawaafka kacbada la dawaafayo xadiidkii bukhaariga ku qornaa ayay madhabku ayuu deliishaday ama uu ka qaatay ee rasuulka sala allahu alayhi wasalam gabadhii uu ku lahaa ifcalii maa yafcal ilxaaj hayra anlaa taduufii bilbeyt waxaad gabadhay samaysaa qofka xaajigi iyo wax kastuu samaynayo laakiin adiga waxa kaa reeban kacbada inaad dawaafto hayra anlaa taduufii bilbeyt kacbada un ha dawaafin waxaa la ogyahay gabadhu hadday caado leedahay inay maydhanayso maydhiyada xajka way maydhan wax u diidani ma jiro waxaa la og yahay gabadhu hadday caado leedahay xajka inay xidhan ama cumrada inay xidhan wax u diidani ma jiro iyadoo caadadu inay xajka xidhanaysaa sida salaadoo kale ha xidhanin ma aha laakiin wax kastoo xaajigu samayna talbiyadiibay xataa qaadaysaa hoos baa looga baahan yahay ilan raggaa kor u qaade eh wax kastoo qof xaajiya ka reeban bay iska ilaalini oo mamnuuc ka ah oo niqaabkii way dhigaysaa markay xajka gasho ma niqaaban karayso hadday xidhato hadda caaday leedahay ma niqaaban karayso xilliga la la xidhanayo cumrada ama xajka waa la maydhaaye gabadhay adigu gaadhiga kusii dhex jir ama banaankaa sii fadhi intay dadku soo maydh maydhanayaan maya way maydhanaysaa waayo gabadha caadadani waxaa loo diiday maydhiga qasadkiisu uu dahaaro yahay laakiin maydhiga hadafkiisu uu nadaafad yahay looma diidin looma diidin kolka gabadha hadda imika caadada iska dahir lama leh laakiin waa maydhi cibaado ah oo looga qasdayo nadaafad gabadhay dee waad u baahan tahay adiga laftarkaagu markaa kolka way xidhanaysaa acmaashaa kale way samayn laakiin kacbada ma dawaafayso hayra anlaa tatuufii bilbeyt kacbadun ha dawaafin ragga qaar baa mooday kacbadun ha dawaafintaa ayay yidhaahdeen haaya gabadhu kacbada dawaafi mayse way saciye laakiin xadiidkani kacbadunbu u diidanyay gabadhu inay dawaafto laakiin sacyiga bayna safa walmarwa looma diidane ha iska sacyido oo sacyigu dawaafunbuu daba dhacaaye gabadha haddii dawaafkii ka horeeyey loo soo diiday siday u sacyi ilain sacyigu kuu jiri maayo hadduuna dawaaf daba dhicin waa inuu sacyigaagu dawaaf daba dhacaa marka aad samaynaysid kolka gabadha la odhan maayo inanay adiga waxa laguu diiday dawaafe iska sacyi la odhan maayo laakiin mas'alaa jiri jirtay fuqahadeennana ka dhici jirtay gabadhu markay sidaa dawaafka toddobada jeer ee dawaafka ay u dhammaysato saa markay u dhammaysato dawaafka hadduu dhiiggu ka soo boodo oo caadada markaa ay isku aragto sacyigii way sii wadan kartay oo waxaa la odhanayaa sacyigii ilan dawaafkii waad samaysaye inanay sacyiga iska sii wada ayaa la odhanayaa oo sacyiga way sii wadan kartaa amaa hadda xilligan aynu joogno iyadana meel ka soo baxday masale kaloo khilaafiyabay sacyiga inay sii wadataa ay noqotay berigii hore la khilaafsanayn saciga way wadan karaysay bacda dawaaf hadduu dhiigu ka yimaad saciga way wadan karaysay lakin hadda masale khilaafiya maxaa khilaafka awel horena aan keenin haddana keenay waxa weeye sacyigu masjidulxaramka ka mid maahayn inta masaajidka laga soo baxo oo makhaayado iyo meherado iyo guryo lasoo maro ayaa labada buurood ee safiya marwe la tegi jiray oo halkaa la carari jiray kolkaa waxba mushkilad ma lahayn laakiin hadda sacyigii xaramku ku dhex yaallaa xaramkii baa gaadhay kolka maadaamuu xaramkii gaadhay haddii imika mataqaanaa gabadhu ay bacda dawaaf xataa ay ay dhiigu ay aragto masaailkanay noogu jirtaa gabadh caadali masaajid inay fadhiyayso iyo inay cibaado sii wadanayso kolkaa hadda masaajidkii baa gaadhay oo qolada tidhi gabadhu dee way iska fadhihi kartaa masaajidkana dee iska sii dawaaftobay leedahay haddayna tilwiis haddayna ka baqaynin dhiig ka daadaata haddayna ka baqaynin ha iska dawaafto ha iska sacyida baan doonaya qolada may masaajid yaa inan caadale u ogol waxay leeyihin inanay deg uga bax albaabka kuugu dhow ka bax laakiin la odhan maayo carar gabadha markaad caadada saa iskugu aragto orod isdhig la odhan maayo ha orod kaga baxe aayar baa la odhanaya iska sii soco masaajidka intaad ka baxaysid wa dawaafu waa dawaafkii oo gabadhana dawaafka looma ogola inay dawaaf la timaado sida xadiidkaa bukhaariga ku qoran rasuulku inoogu caddeeyey sala allahu alayh wasalam wa masulmusxafi waa qur'aanka taabashadiisa gabadhu iyadoo caadale qur'aanka taaban mayso waxaana laga qaadanayaa xadiidkii aayadii aayaddii laa yamasuhu ila almutahharuun dad mudahar ah oo la dahiray ama kuwa muahar ah oo la dahiray un baa taabanaya sidii junubkaba loogu diiday ayaan iyadana loogu ogolayn janaabadaaba ka fudud waxaa lagu ogaaday janaabadu inay ka fudud tahay dee magaceegaaba la yidhaahda yidhaahdaa xadathulawsat caadadana xadathulakbar way kasii weyntay kasii adag tahay waxaa lagu ogaaday dee janaabadu menidu waa daahir laakiin dhiigga caadadu maya waa nijaasba isagu waad arkaysaa inay kala duwan yihiin ay kala adeg yihiin sideebaa kii janaabada daahirka ahaa watayna loogu diidi gaba loogu loogu diidi gabadha dhiigga uu ku yaalana loogu ogolaan halkaasay culimadu la mareen laa yamasuhu ila almutahharuun wa xamluhu inay qaado ayaa gabadha xaaraanka ka ah kitaabka musxafka ah inay qaado qaadidaana culimadu waxay u deliishadeen isla aayadan ay u deliishadeen taabashada kol hadday aayaddu taabashadii inaga reebtay ma u malaynaysaa qaadidii inay kuu ogolaan oo qaadiddu miyayna taabashadii iyo dheeraad ahayn waa taabashadii iyo dheeraad weeyi kolka qaadidana lagu ogolaan maayo haddii maxaanku idhaahdaa taabashadii laguu diiday wa xamluhu walubthu iyo nagaadi ayaan gabadha loo ogolayn fi lmasjidi masaajidka ay ku dhex nagaato gabadhu inay masaajidka ku dhex nagaato allubthu fi lmasjid looma ogola sidii junubkaba loogu diiday ee qofka junubka a ah loo yidhi junubow iskaga dheerow masaajidka ee ilaahay u yidhi aayaddii qur'aanka ahayd ilaa caabirii sabiil baynu soo nidhi ilaa caabirii sabiil ilaahay baa aayad qur'aana yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu الsalaata wa antum sukaara xataa taclamuu ma taquuluuna walaa junuban idinkoo junuba masaajidda ha fadhiisanina ilaa caabirii sabiil ina adee gudbaysiinoo dhex maraysiin mooyaane xataa takhtasilu ilaa ad junubkiibaa loo diiday masaajidka inuu dhex fadhiisto gabadha caadada lena dee junubka way kasii adag tahayba iyada lafteedu masaajidka inay dhex fadhiisato oo ay iska fadhiisato ma aha inay gudbayso mooyaane halkaasuu madhabku la maray ragga qaar u baneeyeyna dee wuu jiraa laakiin kuma baydhayna aqwaashooda oo inagu hadda madhab baynu sharxaynaa waxaynu qaadanay walubsu fi lmasjid baa gabadha ka reeban masaajidka inay ku dhex nagaato wa qiraa'at lqur'aani qur'aanka inay akhrido ayaa ka reeban waa xadiidkii tirmidiga ayaynu ka qaadanaynaa ama xadiisu cali baynu ka qaadanaynaa oo asxaabu sunanka iyo ibnu khusayme iyo ibnu xibbaan iyo bayhaqi iyo ay soo saareen rasuulku waxaa calayhi salaatu wasalaam laga hayaa laa yaqra'u aljunubu wala alxaa'idu shay-an min alqur'aan xadiidka tirmidiga ku qoran xadiidu calina wuxuu ahaa nebiga markuu tilmaamayey lam yaxjub inabiya sala allahu alayhi wasalam can alqur'aan shayun siwa aljanaaba nebi maxamed qur'aanka inuu akhriyo uma diideynin shay an janaabada ahayn shay aan janaabada ahayn oo u diidayey ma jirin sidaa darteed gabadha caadada ana caadada lana qiraaءaة اqur'aan loogama baahna intaasi waa lixdii ay wadaagayeen junubka iyo gabadha caadada lihi afar bay gabadhu ladhee la dheer tahay ninka junubka ah wa sawmu adigoo junuba waad soomi kartaa sowma ogid adigoo junuba ninoo waad soomi kartaa gabadha adigoo junubadana waad soomi kartaa laakiin eh, adigoo xayd leh laguma ogolo gabadhay oo qof junubhii siduu u soomayaa talow reerku iyagoo habeenkii kulmay oon oo dee iska niyooday soon haddii waagu uu bariyo oo waagiiba uu dilaaco way hurdaan waagiibaa dilaacay lamana maydhanin wax mushkilada oo ku imanaysaa ma jirto ka soo qaad hurdaaba la tagto oo subaxdiiba mayna tukanin junub bay ahaayeen ilaa duhurkii bay hurdeen duhurkiina hurdaa la tagtay julubayba ahaayeen casarkii oo dhodhow ayay kaceen kolka ma soon ma jiraa la odhan ya soon ma jira la odhan maayo e eh? iyagoo janaabadii le unbaa ayar maydha la odhanaya soonka ilan xalay waa adigii niyooday waa adigii suxuurtay dee haddii salaada hurdadan weyni gef adiga xaggaaga ka timid iyo hadday tahay isdhigasho waa dembi ilaahay aad ka gelaysid haddayna ahaynna oo waktiga aad ku warwaraysay oo laakiin hurda ay kula tagtay aqimi salaata lidikrii buu ilaahay leeyahay salaada oga markaa si ad i xasuusatiin ama xusuustayda haddaba wasawmu gabadha soonka looma ogola inan caado lihi soomi mayso waayo xadiidkii bukhaariga ayaynu ka qaadanaynaa miyayna midiin ahayn xadiidka macnihiisa uu ahaa ta aan soomin lam tusalli walam tasum gabadhu soomina mayso salaadina mayso intaa haddaba hadday gabadhu tidhaa iyadoo caadole anuu waan soomayaa maya waxa weeye arrinkaa waa arrin gaf ah oo ilaahay ay ka gelayso weey looma ogola inay soonto talow maxaa inanta soonka loogu diiday caadada le lisharci cilalun laa yaclamuhu ila allah culimada qaarkoodna waa raxmad bay yidhaahdeen maadaamoo gabadhu ay dhiig baxayso oo dhiiggeegiiba uu dee yahay kaa imanaya haddana haddii la yidhaahdo soon oo afhayso waa khatar bay geli kartaa bay yidhaahdeen ilaahay naxariistiisa weeyi marka uu dhiiggaasi ka imanayo in la yidhaahdo gabadha waa laguu saamaxay inaad wax cunto iyo inaad wax cabto iyo wax nafaqadaada soo celiyaba inaad la timaado diinteennu way u ogolaatay gabadho haddaba hadday iyadoon waxna cunin waxna cabbin soonna aniyoon hadday tidha waan iska afhaysanaya ka waran afhaysi baan samaynayaabay tidhi juuqba waxbaba cuni maayo waxna cabi maayo laakin hadda soon ma aha qasab wax ku cun la odhan maayo inanay caadaa kaa timide qasab wax ku cun qasab ku qadee ama qasab ku qureeco meesha ma taal waa doonisteeda soonna maaha dee kaasi maadaama imsaagiyo niyadii niyadii maadaamay meesha ka maqan tahay la odhan maayo gabadhu qasab wax ku cunto wdalaaqu waa dalaaqii gabadha in la dalaaqo iyo in la furo xilliga caadada ay leedahay diinteennu ma ogola waana dalaaqa loo yaqaano dalaaquulbidciga ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi fadalliquuhunna liciddatihinna fadalliquuhunna dumarka fura oo dalaaqa liciddatihinna ciddadooda dee si ay u galaan ciddadooda darteed haddaba liciddatihinna liwaqti ciddatihinna xilliga ciddotirsigu uu u bilaabanayo waa xilliga ayna caadada ku jirin ee daahir ay tahay welibana daahirkaana ninkeegu una la kulmin aahir una ninku la kulmin ciddana ayna lahayn waxaa lagaaga baahan yahay iyadoo uur leh inuu qofku uu dalaaqo gabadhu iyadoo xaamilaah dalaaq ama iyadoo daahir ah oo maxaanku dhaa aydaan is arag duhrigaa aydaan isku arag gabadha dalaaq ibnu cumar markuu xaaskiisii furay iyadoo caado leh nebigu cumar buu la hadlay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi amar inuu soo celiyo oo marka ay daahir noqoto iyagoon is aragna uu furo waa raxmad dumarka loo naxariisanayo dalaaqaasi dalaaqa bidcigu inuu dhici haddii la furo gabadhu iyadoo caado ama haddii gabadha la furo iyadoo daahira oo lala kulmay iyo inuuna dhacaynin dalaaquna waa mas'ale khilaafiya oo xaggeega inoogu iman doonta baabka dalaaqa fadalliquuhuna licidatihinna wuxuu ilaahay inoo sheegay gabadh caadale inaan la furaynin wadalaaq waa mamnuuc gabadh caadale in la furaa waa mamnuuc waayo ciddadaa ku dheeraanaysa gabadh daahira oo odaygeegii ay is arkeenna la furi maayo waayo iyadana ciddadaa ku dheeraanaysa waxaana loogu naxariistay waktigu inuu soo ururo walmuruuru inay dhex marto fi lmasjidi masaajidka inay dhex marto looma ogola gabadhu hadday caado leedahay masaajidka dhex mari mayso albaabkaa intay ka gashay albaabkaa ka soo bixi mayso laakiin shardi baa ku xidhan waa in khaafad hadday ka baqayso talwiithahu masaajidka inay wasakhayso inuu dhiig kaga daato ama kaga da-o hadday ka baqayso gabadhaas ilan dhiiggu waa nijaase ee masaajidka nijaasayn mayso keligeedba ma aha adiga hadduu nabur kugu yaallo masalan bawaasiir baad leedahoo waa da'daa kolkaa mar alla markaad fadhiisato ayay bawaasiir ama naasuurahbaad leedahay oo waa da-aysa waad qoynaysaa halkaad fadhiisato oo dhiiggaa kaa maraya dee looguma baahna kole haddaad da-ayso inaad masaajidka ku dhex da-do looma baahna haddaad maalan aada xidhan tahay surwaal surwaalkan aada xidhan tahay laftiisana saxaro iyo kaadi ayaa kaa marsan ma dhex mar oo dee da-aysaba halkaad marisaba uu ku ba-aya ma laguu ogol yahay masaajidka inaad dhex marto kabaad xidhan tahay kabahan aad xidhan tahay xaar iyo waxbaa ka buuxa gudaafad ma odhan karta aniga kabahayga ciidaa dahira waa run ciiddaa dahirta laakiin haye masaajidkan la dhex maraya iyagoo balaaya ay ka tiixayso maya laguma ogolaa sidaa gabadha caadada leh hadday kabax ka baqayso inay masaajidka wasakhayso aan loogu ogolayn inay masaajidka dhex marto keligeed maahae qof kastoo nijaase sita ayaan loo ogolayn masaajidka inuu dhex maro ama kabaha ha ku sito ama dharkiisa ha ku sito ama qof ay ka da-aysay kaadidiileba ha ahaato kol haddaad masaajidka wasakhaynaysid niyahow ama inaney masaajidka laguma ogola iska ilaali walmuruuru baa loo diiday gabadhu inay dhex marto filmasjidi masaajidka dhexdiisa inay gabadhu marto waa la diiday oo diintu uma ogola laakiin shardi baa ku xidhan in khaafad hadday ka baqayso talwiisow inay wasakhayso hadda wasakhayntii waa laga baxay oo xafaayadahan la xidho ayaa lagaga badbaaday waxaa laga yaabaa dee xafaayadan wayn aragnay caruur dad waaweyn iyo dad yaryarba waa loo baahan yahay haddii xafaayadaha ama qofku macaan ha lahaado ama macaan yuuna lahaani wallahi adda su-aalaha ugu badan ee een aragno waxyaabaha qaar baad la yaabaysaa waxyaabaha qaar ayaad la yaabaysaa oo dee aadan caqligaaga waa qof ilaahay diintiisa ka fogaaday waxyaabuhu ku kacayo waad la yaabaysaa hadda waxaan umalay shalay miyay ahayd qof baa su-aal baan arkayay odhanaysa ninkayga ayaan ilaahay ka bain xagga dambe ayuu iiga tegi jiray waa gabadh xagga dambe ayuu iiga tegi jiray markii horena wuu isasaban jiray markii dambana anigaaba dee si kale noqday hadda iminka saxarada ma haysan karo meel alla meeshaan marayaba saxaradii wa iga daaysaa uun ummadiibaa wadooyinka iga baydhaysa kolkaa qofkaasoo kale balka waran way dhacdaa saxarada oo kale hadday saa noqoto ama qofkuba uu macaan yeesho ama naburba uu ku yaalo ama gabadhaba caadadii ay ka socoto oo intuba masaajidka ay wasakhaynayaan diintu uma ogola masaajidka inay soo galaan iyo inay soo maraan toona walmuruuru maritaan ayaan loo ogolayn filmasjidi masaajidka dhexdiisa lasoo maro in khaafat haddii ay ka baqayso talwiihahu masaajidka inay wasakhayso walistimtaacu baan iyadana la ogolayn in gabadha lagaga raaxaysto ama iyaduba ay kaga raaxaysato bimaa bayna sura xudunta iyo warukba jilibka inta udhexaysa xudunta iyo jilibka inta ka dhexleh gabadh caadole lagaga raaxaysan maayo iyaduna ninkeyga kaga raaxaysan mayso markaa haddaba waxaynu ogaanay xudunta iyo jilibka waxa laga qaatay inta ka dhexleh caaisho xadiidkeegii caaishi waxay leedahay radia allaahu tacaala canhaa waxay caaishi leedahay nebi maxamed wuxuu samayn jiray midkaayo markuu doonayo inuu la mubaasharoodo ama uu la ciyaaro wuxuu amri jiray inay guntato inay izaar iyo hoosgunti xidhato hoosguntigu waa halkee ilaa halkee halkee ilaa halkee buu qariyaa waa xudunta iyo labada jilib inta ka dhex leh ayuu hoosguntigu qariyaa haddaba gabadh caado intaa lagaga raaxaysan maayo waa qofka ka baqaya inuu gabadha iska hanan kari waayo waa ninku haddii uu gabadha una ka adkaysan karaynin ayuuna intaa kaga raaxaysanaynin laakiin hadduu kaga iska hanan karayo uu og yahay gabadha iyadoo dee caadadale inuuna u tegayn hadduu og yahay uu naftiisa ku kalsoon yahay galmaduunbuu iska ilaalini waayo xadiid kale ayuu rasuulku ku cadeeyey oo muslimka ku yaala samee buu yidhi wax kaste ila nikaax nikaaxaasna dee meher cusub ma aha waxa weeye waa galmadii lagaga kinaayoonaya ila nikaax galmada un baad iska ilaalini gabadhu intay caadada leedahay haddii aad tahay qof naftiisa ku kalsoon naftaada haddaad ku kalsoon tahay waa nooca walistimtaacu raaxaysiga ayaana bannaanayn bimaa halkii lagaga raaxaysto bayna surati xudunta iyo warukbati jilibka udhaxeeyey xudunta iyo jilibka halka udhaxaysa lagama yaabo gabadh caadale in lagaga raaxaysto galmadana waaba mas'ale itifaaq ah inay mamnuuc tahay oo ilaahay baa qur'aanka inagu yidhi dumarku markay caadada leeyihiin ka dheeraada oo ka foga yas'aluunaka can ilmaxiid waxay ku weydiinayaan xaydka muxuu ilaahay ku jawaabay qul huwa adan factazilu nisaaa fi lmaxiid ka dheeraada baa la yidhi gabadha iyo qofka dumarka ah intay caadada leeyihiin tobankaa qodob ayaa inan caadale mamnuuc ka ah amase ka reeban oon loo baahnayn inay ku kacdo faslun asbaabu tayamumi waa tayamumka asbaabta keenta sheekheenu halkan tayamumkiibuu kaga hadlayaa waxa wanaagsan baa la yidhi tayamumka in la ogaado kow horta tacriifkiisa laba asbaabtiisa saddex shuruuddiisa afar arkaantiisa shan adiladiisa tayamumka marka laga hadlayo ilaa shan qodob in laga baxhiyo ayaa wanaagsan shan qodob in laga baxhiyo ama laga baadho ayaa tayamumka wanaagsan waxaynu soo qaadanay qodobka koobaad oo odhanaya waxa weeye tacriifu tayamum tayamumow maxaa tahay tayamumku waa maxay waa ko laba waxaynu soo qaadanay qodob odhanaya asbaabu tayamum tayamumka asbaabtiisu waa maxay oo asbaabta asbaabu tayamum la odhanayaa waa intee asbaabu tayamum iyo tacriifka tayamumka fasalkeena fasalkeennan ku wada qaadan karnaa shuruudda tayamumka fasal gaaruu sheekhu ka dhigay furuuda tayamumkana fasal gaara ayuu ka dhigay adilada tayamumkuna fasal kasta sidiisay udhex socon doontaa mubdilaatu tayamum baa lix lagaga dhigi karaa mubdilaat atayamum tayamumka waxyaabaha buriya haddaba lixdaa qodob ayaa horta tayamumka markaad baranayso inaad barata ay ku wanaagsan tahay waa lix qodob tacriifka ayaa u horeeya tayamumka luqadda waxaa loo yaqaanaa alqasdu waxaa la idhaha tayamamtu fulanan hebel baan u qastay tayamumku waa qasad markaa ah. ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi waa suuraة اbaqara laba boqol iyo iyo toddobiiyo lixdan aayadda ah walaa tayamamuu ha u qasdina alkhabiisa ka xun oo minhu maalka ka tirsan tunfiquuna idinkoo bixinaya walaa tayamamuu ha u qasdina buu ilaahay leeyahay kolka tayamumku luqadda alqasdu baa la yidhaahdaa alqasdu sharciga maxaa tayamum loo yaqaanaa sharciga tayamumku waa maxay tayamumka waxaa xagga sharciga la yidhaah iisaalu turaabin dahuurin lilwajhi walyadayn bisharaaida makhsuusa waa iisaalu turaab in caro iyo ciid la gaadhsiiyo ila alwajhi walyadayn labada weji wejiga iyo labada gacmood biniyatin makhsuusa niyo khaas ah kioo la niyoonayo bisharaa'ida maksuusa waa biniyati maksuusa bisharaa'ida maksuusa ama biniyati bisharaa'ida maksuusa baad odhan kartaa waynu aragnaa tayamumku haddaba sharcigana sidaas ayaa loo tacriifiyaa luqadana sidaa ayaa loo tacriifiyaa xikmad ayaa ku jirta tayamumka xikmad xikmadda tayamumka loogu khasisay wejiga iyo labada gacmood ee madaxa iyo lugaha looga daayey iyagoo ah acdaadii weysada ilan acdaada weysada wejigii iyo gacmuhunbaa lasoo qaatay laakiin lama soo qaadan madaxii iyo iyo lugihii toona lama soo qaadan waxay culimada qaarkood yidhaahdeen xikmaddaasi waa mafhuumulmacnaa ama macquululmacnaa waanu garanaynaa bay yidhahdeen culimada qaar waxay ku tilmaameen luguhu caro umaba baahna bay yidhaahdeen sow kan marka horeba ciidda ay dhex socdaan markaad lugaynayso ciiddii caradiiba iskaga jiraanba madaxa laftiisuna masaa'ibtu markay yimaadiin ayay dadka aan waxgaradka a ah ahayn ayaa ciidda madaxa iskaga shubaa or labaduba ciidda way heli jireene iska daaya bay yidhahdeen labada meelood dee ciidda aan helin oo ah wejiga iyo gacmaha labadaa meelood ayaa lagu khasisay cilada ugu muhiimsan ee culimada qaarkood ay sheegeen taasay ka dhigeen waxase muhiima ama cilada garo ama cilada ha garanina sharcigu siduu ku faray fuli un ilan adoon baa tahaye waxaa ku soo arooray sharcigu markaad gebagebaysanaysa wejiga iyo gacmaha dee intii un adna oo wejiga iyo gacmihii raac waa xikmadda ku jirta ee culimadu ay ku tilmaameen talow tayamuumka goormaa la jideeyey oo tayamuumka marka laga hadlayo sanadkii laynoo sharci gareeyey tayamuumku waa goorma ayuu ahaa sanadkii lixaad ee hijriga ayaa tayamuumka laynoo jideeyey oo muslimiinta loo jideeyey sanadkii lixaad ee hijriga tayamuumku waa rukso ilaahay inoo rukseeyey oo layna siiyey sida muctamadka ah rukso weeyaan oo tayamuumku ruksada ayuu iska yeelanay waa rukso tayamuumku waa khasaaistii ummadeennin ummadeennan unbaa iskale tayamumka waa min khasaaisi hadihi اlumma waayo xadiidkii saxiixa ahaa rasuulku wuxuu ku lahaa salى اllahu alayhi wasalam wajucilat liya waxaan dooneynaa xadiidkii wajucilat lana alardu kuluhaa masjida wajucilat turbatuhaa lana tahuura ida lam najid ilma xadiidka muslimka ku qoran waa xadiidu xudayfa rasuulku wuxuu leeyahay sal اlahu alayhi wasalam khasaaistii laynoo ummadda lagu khasisay buu ka hadlayey dhulka oo dhan waxaa la iiga dhigay masaajid buu rasuulku yihi oo ummadayda looga dhigay meel kastoo salaadi ay kugu qabato waad iskaga tukan ama waajib ha ahaato ama sunna ha ahaato halka ummadihii hore meelaha loo khasisay salaadaha mooyaane meel kale ayna ku tukan jirin salaadaba lagama aqbalaynin meel kale hadday ku tukadaan ummaddeennana meel alla meeshaad marayso waa waa istaaguun halkanaad ku qabanaysa ad ku tukanaysaa wuxuu rasuulku sii raaciyey wa jucilat turbatuhaa lanaa waxaa carada nalooga dhigay shay tahuur ah oonu ku dahaaro qaadano talow xikmadda carada uun dahuur looga dhigay oo dhagaxa looga dhigi waayo oo caleenta looga dhigi waayo oo qoryaha looga dhigi waayo waa maxay talow qururuxa looga dhigi waayo maxaa carada talow maxaa ku jira waxaa la yidhi carada asalkeegu waa biyo carada asalkeegu waa biyo saw innaga asalkeenu carra ma nihin ya carada lafteeduna waa biyo bay yidhahdeen biyu asalkeegu ahaa waayo wa kaana carshuhu cala almaa ilaahay carshigiisu biyaha oo badda ah ayuu dul saarnaa wax udhexeeyeyna ma jirin biyahaas ayaa abursameeyey siday fuqahada qaarkood qabaan xoorkii iyo qiiq qiiqana cirka ayaa laga sameeyey bay yidhaahdeen xoorkii biyaha ka kacayna dhulka ayaa laga sameeyey oo waaba dhulka gebigiisuba waa aburkii ilayn biyaha ka yimid haddaba markaynu biyaha weyno waxaynu ku gebagebaysanaynaa xoorkaa iyo waxaa biyaha ka yimid ee ciidda ah ama carada ah ayaynu ku gebagebaysani aynu eegno bal culimo asbaabta tayamumka haddaba asbaabu tayamumi tayamumka asbaabtiisu halaaatun waa saddex tayamumku saddex sababood ayuu leeyahay haddaba ereyga sabab ah in badan baynu soo sharaxnay alasbaab waa jamcu sabab sababkana luqadda waxaa loo yaqaanaa maa yutawasalu bihi ilaa gayrihi shay kayrkii ku gaadhsiiya ayaa sabab loo yaqaanaa xagga luqadda shay kayrkii aad ku gaadhaa sabab la yidhah sida waddada oo kale ilayn wax kale aad ku gaadhaysaaye albaabka oo kale ilayn gudaha ayaad u soo gelaysaaye sharcigana waxaa sabab loo yaqaanaa maa yalzamu min wujuudihi lwujuud wa min cadamihi alcadamu lidaatihi maa yalzamuka uu ka dhalanayo min wujuudihi helidiisa alwujuudu kuu shardiga u yahay helid la helayo wa min cadamihi waayidiisana waxaa ka dhalan alcadamu waayid la waayayo kii uu shardiga u ahaa lidaatihi daati ahaantiisa maaha lishay aakhar kaasa horta sabab loo yaqaanaa asbaabu tayamumi tayamumka oo tayamumka keena ayaa jira mid kastiba kelidiibuu inoo keenayaa o faqdulmaai waa biyo la waayo faqdulmaa waa biyo la waayo haddii uu qofku haddaba biyo waayo oo biyihii uu waayu heli waayo oo meeshaba ayna biyo jirin waxaa lagu leeyay waad iska gebagabaysani haddaad weyse u baahan tahayna waad gebagabaysan haddaad mayri u baahan tahayna waad gebagabaysan haddaad janaabo ka maydhanaysa waad gebagebaysan haddaad kulan ka maaan eh, haddaad kulan ka eh, maydhanaysa waad gebagebaysan haddaad xayd iyo caado kama ka maydhanaysa waad gebagebaysan haddaad dhalmada ka maydhanaysa waad gebagebaysan wahaakada kolkaa gebagebaysigaa ayaad wadi kol haddaad biyo weydo waayo ilaahay baa aayad qur'aana faqdulmaagaa inoo sheegay sababaha keena gebagebaysiga faqdulmaa baa ka mida rabbigeen aayad qur'aana wuxuu ku yidhi falam tajiduu maaan fatayamamuu falam tajiduu maaan fatayamamuu wain kuntum mardaa haddaad xanuunsanaysiin oo tihiin dad buka ow calaa safarin ama aada safar ku dul sugan tihiin ow jaaa axadu minkum min alghaa'id ama midkiin uu suuliga ka yimaado usluubka qur-aanka waad la yaabaysaa suuligu ka yimid suuligu ka yimid hadda macnaha ku jira halkaa midkiin baa suuliga ka yimid ad soo saxarooto laguma odhan ah, ah, waa waa kudhexjoogsiye waa yaro ceeb war soo saxarooto maaha maad soo kaadida maahe xaggaas weligaad ka timid ah, maxaad ka doontay haddaadan dee soo gudanaynin waad fahmaysaa markaa ow jaaa axadun minkum min alghaa'id haddii aad xaggaa ka timaado kaa'idka ilan kaa'idku wuxuu ahaa meelaha lagu saxarooda kaa'id la yidhah suuliyadoo kale ayaa kaa'id la yidhahdaaye naqli baa dhacay markii dambe eh oo saxarada lafteedaa loo bixiyeye ow jaaa axadun minkum min alghaa'id ama kaa'id ayaad ka timaadeen ow laamastumu nisaa ama dumar ayaad istaabateen kolka waxaa halkaa aad arkaysaa wa waxyaabo badanoo keenaya asbaabta falam tajiduu maaan biyana waad weydeen biyahani waa nakiro alfaad maxaynu culi mawsuulka ku dhiganay alfaad nakiratun fii siyaaqi nafyi tufiid alcumuum haddaba maalan tusaale eeg hadda xaggan iyo berbere ayaan u kacay ama burcaabaan ukacayba magaalada markaan ka baxay lacagna jeebka kuma sito mooye sixo yar baan sii iibsaday waan oomanaa saan usii kakabanayey ayay mooye sixadii kabasho qurihii ku hadhay maxaa mooye sixadii ku hadhay kabasho ilayn markii aan baxayey ismaba ogeyne junub baan ahaa markaan baxayey junub baan ahaa salaadii duhur ama salaadii makrib agteedaan baxay makribkii makribku waa wakti gaaban markaan dhexda marayo meel hayjada oo cid alla cid aan arkaya ayna jirin ayuu salaaddii makrib ii gaadhay maxaan u baahanahay maydhi biyahaan haystaa intay la egyihiin waa kabasho mooye sixadaydii maxaa ku jira kabasho welibana ii wada luqluqi mayso afkaba iima buuxinayso xaaji ha gebagabaysan haddaad gebagabaysata ilaahay kaa aqbali maayo waayo dee sawkadii sawdiga biyo haysta wer biyahaad haysataa waa intee kabashada kabashadaa waday ilaahay aayadda qur'aanka wuxuu ku yidhi eeg falam tajiduu maaan maaan waa nakiro ama biyuhu ha kuu yaraadaan ama biyuhu ha bataan war magaca biyo a ah lama ogolo inaad haysato markaad gebagabaysanayso maxaan samayn qaaciido idil baaba aayaddan laga qaatay nakiradan oo odhanaysa maxaa la odhan jiray almaysuur laa yasqutu bilmacsuur haddii fartaa ay kuu maydhayso janaabada fartaa ka qaadayso kabashadaa yari dee horta intaa ku maydh ila almaysuur inta yareed helaysa ee kuu fudud laa yasqudu kuma dhacayo bilmacsuur intaad weyday haddaad maalan weyse u baahato oo biyo ad hayso wejigoo qura kuu maydha waan gebagabaysan miyaad odhan hadda biyo wejiga maydhaad haysataa almaysuur laa yasqudu bilmacsuur salaada duhur haddaad iminka laba ragcadood ad taagni karayso laba ragcadoodna adan taagnida karaynin ma fadhigan ku tukan baad odhan misiga ilaahay kaa aqbalaya war intaad haysato horta intaad awoodayso horta sameedee almaysuur laa yasqutu bilmacsuur labada ragcadood aad kici karaysid kac intaadan kici karaynina iska fadhiiso kolka waxaa lagu leeyahay warkabashadaa biyaha ah ama weyse u baahnow ama maydhi u baahnow oo ee gaadhiga kuugu jiraa waa biye-e ha gebagebaysanin horta iyaga isticmaal iyaga markaad isticmaasheed weydid markaad weydid maxaad samayn waad weydeyba maxaad samayn markaa gebagabayso haddaad doonto oodka bashadaa haysato ood ka baqayso markaad madaxa qoyso haddana inaad ciid isticmaasho aad isleedahay wardaadiba haddaad doonto ila kuguma file war cabe haddaad doonto kabashadan cabe haddaad doonto mar alla markaad kabateed ku luqluqato biyo ma haysataa waa maya dee markaa gebagabey falam tajidu maaan markaasaad biy bilaa biyo tahay haddaad kabatood cabto hadday daadiso haddaad wax kale samayso markaasaad bilaa biyo tahay waa faqdulma ilaahay baana falam tajidu maaan ina yihi mar alla markaad biyo weydo unbaad um gabagabaysanaysaa biyuhu inay kugu filan yihiin ilaahay kuma sheegin inayna kugu fillaynna ilaahay kuma sheegin waxaa la ogaaday kolkaa nakiratun fii siyaaqi nafyi tufiid lcumuum magaca biyaa ah haddaad haysato xaaji laguma ogolo gebagabaysi faqdulmaai biyo waayidood weeye egsiyasiyabaad u weyday adoo gurigaaga jooga ayaad weyday ama adigoo safara ayaad weyday ama si macnawiya ayaad u weydayba waxa weeye xaaji waad waad biyihii waaba kan ceelkiiba intan kuu jira ilayn halkan aad masaajidkeenan aad joogtaaba adoo barteenan masaajidka iska dhex fadhiya ayaa salaadii subax waagii kuu beryayo waxaan ku idhi waxaad aragtun arladiioo bilaa biyoa ah, cidibo way kuu iman weyday layskuma baxayo waa bilaa biyo maxaad samayn laakiin halkan dooxa uba socdaaba ama ceelalbaaba ku yaala dooxi waa kan inoo muuqda haddaad dooxa u baxdo waxaa laga yaabaa libaax iyo balaayo inay meesha joogaan maxaad samayn ha u dhawaanin naftaada khatar ha gelinine iska gebagabayso biyihii waad arkaysaa laakiin de waa lagaa haystaa iska gebagabayso waar biyaad weydeye iska gebagabayso biyaha waa la raadiyaa oo dee biyaha waa inaad raadisaa odhan maysid un biyaan waaye xaaji waxaad moodaysaa un inaad odhanaysa biyaan waaye lagaama ogola biyaan aan waayey inaad tidhaa waa inaad caadi u raadisaa xadulqaw xadda loo yaqaan baad ka raadini xadulqaw ilaa xadulqaw baad raadin xadulqawska xadda xadulqawska loo yaqaano ragga qaarkood waxay ka dhigeen afar boqol oo xusul ama boqol iyo lixdan mitir bay ka dhigeen boqol iyo lixdan mitir inaha ragga qaarkoodna waxay yidhaahdeen war maya e sidaa maahee biyuhu haddii laguu sheegay inay kuu dhow yihiin inta aad u doonan karaysaa waa laba kilomitir iyo waxoogaa saddex kilomitir oon buuxin reerku markuu dego intuu dhirta ka soo goosto ama dumarku xaabada ay u gaadhaan ama ninka sariirta yar samaysanaya kashkaashka samaysanaya intuu kashkaashka u doonto intaasaa lagaa raba xadulkaws baa loo yaqaanaa ama ka bahalku haystee qaylaya intaad uga gurman karayso xadulkaws inahaa in la eg inaad carartood kolba dhinac yaro eegto ood biyo u raadiso ayaa lagaa raba oo tidhahda markaa biyo ma hayo faslun asbaabu tayamumi asbaabta keenta tayamumka iyo gebagebaysigu halaaatun waa saddex qodob ka koobaad faqdulmaai waa biyo la waayo haddaad biyo weydo waad gebagebaysan walmaradu waa marad iyo xanuun waa ka labaad haddaad xanuunsanayso ood ka baqaysid biyahan waad iska gebagebaysan aayadda qur'aankuba ilaahay inoogu caddeeyey oo wuxuu rabbi yidhi wain kuntum mardaa biyihii agtaaday yaalliin laakiin haddaad isticmaasho dhakhtarada ayaa kugula teliyey haddaad biyaha isticmaasho khatar inaad gelaysid waxba naftaada khatar ha gelinin ilayn ilaahay waa mid inoo naxariis badan ilaahay way inoo naxariis bataa walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima ilaahay waa raxiim eh naftiina hadilina kolka hadday biyuhu ku halaagayaan waad iska dayin wadanada qaar baa jira biyuhu ay aad u qabow yihiin oo ay fadhiistaanba haddaad isticmaasho khatar baad gelaysaaba adiga laftarkaagaa fadhiisan biyaha fadhiya haddaad isticmaasho waa halis maxaa lagu odhanayaa markaa ar iska gebagabayso oo nafta khatar ha gelin walmarad haddaad xanuunsanayso iyo hadday biyuhu xanuun kugu keenayaan labaduba waa isku mid nabiga waxaa ka sugan alayhi الsalaau wasalaam saxaabi inuu yihi qataluuhu qatalahum اllah alaa sa'luu ida lam yaclamuu fainama shifaaء اlciyi asu'aal inama kana yakfiihi an yatayamam rasuulka alayhi الsalaau wasalaam xadiidka abi daauud uu warinayo iyo bayhaqiga inkastoo ducfi uu ku jiro oo dhinac laga daciifiyey waxaynu ognahay inay baxeen saxaabadii waa xadiiu jaabir saxaabadii markii ay baxeen jaabir wuxuu leey markaanu baxnayn safar u baxnay ayuu mid nagamida dhagax ku dhacay madaxa ayuu kaga dhacay wuu bashaaqayba dhagaxiibaa madaxa burburiyey waxaa la og yahay janaabadu qofka waxay ku timaadaa marka uu ama waxas xasuusto ama marka uu nabur weyni ku dhaco qaliin oo kale janaabadu way ku timaadaa ama marka uu daalan yahay safar dheer oo kale uu maro xiliyada janaabadu qofka uu dareemo ayay ka mid tahay haddaba ninkii isagoo dhaawaca ayuu janaabo dareemay asxaabtiisii ayuu weydiiyey arukso may haysiin inaan gebagabaystiyo mid soona waxay yidhaahdeen wax ruksaa ah kuuma hayno biyaha waad ku maydhan kartaa wuu maydhay oo biyihii baa naburkii galay infection buu qaado wuu dhintay nebi maxamed baa looga waramay wuxuu yihi qataluuhu qatalahum ullah war alla halaayo ninka way dileen buu yidhi alaa sa'aluu maxay wax u weydiin waayeen idaa lam yaclamuu markay iyagu wax garan waayeen fa inamaa shifaa lciyi asu'aal qofka aan wax garanaynin caafimaadkiisuba waa inuu dadka wax weydiiyo haddaba hadduu khatar ku gelinayo biyuhu laguma ogola almarad laguma ogola waaw almarad wlixtiyaaj halkaa jabiirada ayay culimada qaarkood u munaasabeeyaan in laga hadlo waxba ka hadli mayna jabiirada oo kitaabkeenna mukhtasarka ah ayay inoogu iman doontaa insha allahu tacaala kitaabka kan kasii dambeeya wlixtiyaaju baahi ilayhi biyaha loo baahan yahay licadashin oonna loogu baahan yahay licadashi xayawaanin noole oonkii loogu baahan yahay muxtaramin la xurmaynayo biyo waad haysataa laakiin biyahan aad haysato xayawaan muxtaramaa u baahan xayawaanka muxtaramkaa culima ma garanaysaa waa adigaaba u baahan war meesha biyo la-aan baa ka jirte jiritaankan yaree guriga yaalla haddii lagu wada weysaysto dee xaafaddii maxaa wax loogu karin waa la ooman yahy wa cuntaa looga ba cuntaa loogu baahan yahay cabitaan baa loo baahan yahy waxun baa loogu baahan yahay idinkaaba u baahan ama idinkaba ma xoolihiiniibaa ubaahan biyahan yar haddii la isticmaalo xoolihiiniibaa u baahan oolodii iyo arigii iyo geeliiba way u baahan yihiin maxaa la samayn haddaba war yaan la isticmaaline ha laga gebagabaysto wlixtiyaaj ilayhi licadashi xayawaani muxtaram ay ad leedahay baaba u baahan iska daa wax kalo aygubay le waa muxtaram hadduuna dadcun ahayn aygu hadduu u baahan yahay waxaad arkaysaa aygaad u dayni ilaahay cilmiyadiisa iyo bal sharcigeenna eega cajiib waxyaabaha aadka loola yaabo waxaa kamid a fuqahadu masalada waay sawir bay ka bixiyeen waa masale laysla wada garanayo sawir bay ka bixiyeen waxay idhahdeen waad baxday safar baad u baxday meel hayjada oo bilaabiya baad martay ay iyo taariku salaad baa kula socda yaa kula socda ay yar oo xoolaha kuu ilaaliyo iyo nin aad walaalkaayoo taariku salaada walaalkaaga ooman ee naftu hayso biyaha afka ugu qaban maysid oo ku jeli maysid muctara maaha kol hadduu taarikusalaad yahay taarikusalaadku muxtaram maaha haddii aad biyahaa siiso tiraa waan gebagebaysanayaan yaa kaa aqbalaya laakiin eygaagu hadduu oomo ha eygani hadduuna dadcun ahayn waa muxtarame war eyga biyahaasi oo u gebagabayso bal halka eyga iyo taarikusalaadku inta ay isku jiraan bal eega oo miisaama oo qiimeeya waa cajiib walixtiyaaju baahi ilayhi biyaha loo baahdo licadashi xayawaanin noole oonkii loogu baahdo noolaha oo muxtaramin muxtarama haddaba waxa muxtaramka ihi talo waa maxay nooluhuba siduu u badan yahay qaar badan oo kamidihi waa muxtaram nooluhuba siduu u badan yahay waa muxtaram oo nooluhu waa muxtaram buu noqonaya waxyaabaan muxtaram ahayna way jiraan sheekeenu cadash buu soo qaatay iyo oon e ka waran cuntadii haddii loo baahdo cunto haddii loogu baahdo cunto loogu baahdo waa lamid iminka culimadu waxay yidhahdeen waxaa looga qiyaasanayaa haduu gaadhigaagu u baahdo ka waran biyo yarbaad haysataa gaadhigiibaa kaa kululaaday oo ijiinkaa kaa dukaynayaba haddii aad biyahaa yar gaadhigaagu ad ku shuban weydo war biyo eh, gaadhigaagani dee aygii wuu dhaamaaye waxa weyle waa khatare iskaga biyeyso gaadhiga oo ka gebagebayso waad ka gebagebaysanaysaa markaa licadashi xayawaanin muxtaram xayawaan muxtarama oonkiisa haddaad ugu baahato waa saas oo kale haddaba talow yaan muxtaram ahayn lix shay baan muxtaram ahayn culimada qaarkood wax badanoo kale ay raaciyaan hayrulmuxtarami ka aan la xurmaynaynin ama ka la xurmaynayo hayrkii sitatun waa lix lix baa iyaga aan la xurmayn taariku salaati waa ka salaada gooyey ee salaada ka tegey ko kaasi muxtaramba ma aha wazaani waa ka zaaniga ah almuxsanu ee reerka xalaasha a ah soo ila in la dilaaba waajibahe taariku salaadka waa loo digayaa waana la dilayaa sidaynu ognahay wadaad baa berig isagoo baabuzaka maraya ayuu arday su-aal sheekh buu zakadu taariku salaadka ma ku baxdaa oo sawnagii kitaabusalaad kusoo dilay buu yihi kitaabusalaad baynu kusoo dilnaye taarikusalaad nooli ma isagaa jiraba taarikusalaati taarikusalaadku muxtaram ma aha wazani zaniga almuxsanu muxsanka ah ee dhowrsoon isagana ee dee reer soo maray muxsan waa min reer xalaala soo maray wey hadda zaaniga ay zino kale uga horeysay ma aha waa zaani si toosa reer u soo maray wa zaani lmuxsan isna waa uu ku daayey walmurtadu ka murtadka ah ee diinta ka noqday intuu macaanka dhedhamiyey buu ka noqday isna waa murtadkaasna waa waa muxtaram ma aha waa hayru muxtaram weeye murtad walkaafiru gaalka alxarbiyu lala dagaalamayo gaalka lala dagaalamayaana isna muxtaram maaha hal su-aala laisweydiiya warnio maxaa keenay gaalka aan lala dagaalamayninna ha noolaadaa la yidhi hadduu jizye bixiyo gaalkan aan lala dagaalamayn hadduu dimi yahay ama mucaahad yahay ama muaman yahay ha iska noolaada gaalkani lalama dagaalamaya ilayna ha iska noolaadaa la yidhi waa gaal aan lala dagaalamaynin murtadkiina isaga loomaba ogolaba islaamnimo waxaan ahayn hadduu yidhaha adduunyadoo dhan baan bixinaya iska kay daaya islaamnimo inuu tawbo keeno waxaan ahayn oo laga ogol ma jiro waayo kan gaalkaa waxaa looga ogolaaday macaankii islaamnimada ma dhadhamin laakiin murtadkan intuu macaankii dhadhamiyey ayuu haddana dibadda ka joogaa dad kale waa wuu baaqaya ficilkiisu wuu baaqaya wuxuu ku baaqayaa diintaa aan ka soo baxay xumo ay leedahaan uga soo baxay weeyi laakiin kan gaalkii ma odhan karo diinta aan ka soo baxay dee xumo ay leedahaan uga soo baxay ma odhanaya waana qaanaa ma odhanayo kolka kan isagu waa gudaafad nijaas buu noqday iyo bacteria in adduunka laga maydho weeyaan hadduu murtad yahay inuu tawbo keeno mooye xal kale malay walkaafiru gaalka alxarbiyu xarbiga ah ee dagaalka lagula jiro gaalka dagaalku uu idiin dhaxeeyo isna muxtaram aha waaba dagaalamaysiinba walkelbu ayga alcaquuru boqnogooyaha ah caquur caqriga waxaa la odhan jiray halkaa boqonta geela ayaa caqri la odhan jiray ayga waxaa caquur loogu bixiyey ilaahay cilmiyadiisa wadan kastuu aygu ku nool yahayba hadduu inuu ku qabto doono ku qabto ma taqaanaa bartaa boqontunbu ku qabani ay dad qaniini boqontunbu qabtaa sida caadiga ah hadduuna waalayn hadduu waalan yahay isagoo halku afka la helaba wuu qaban halkaas wuu qaban soomaalida waxaa dhaqan u ahayd waxay odhan jireen ay hadduu ku eryado maxaa la odhan jiray waa la fadhiisashada maad garanaysaa boqontii baa qarsoomaysaa hadduu ay ku eryado waa la fadhiistaa dee boqontii sawdiga qarsaday kolka caquur baa loo yaqaanaa walkelbu lcaquur dad cunka ah isna muxtaram ma aha walkhinziiru doofaarkuna muxtaram ma aha doofaar haddaynu aragna ama dadcun ha ahaado oo dadka ha dilo ama dadcun yuuna noqonin doofaar oo dhani isna ma aha wax la muxtaram ah noqon maayo waxyaabahaan muxtaramka ahayn halkaa ayuu sheekhu kaga soo baxay in sha allahu tacaala halka ayuu inoogu joogayaa cashirkeennu wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam